khusaysa ayuu sheekhu ka soo hadlay xalay soona arooriyey taasoo keenaysa ninka mujaahidka ah inuu ku qasban yahay waajib tahay inuu iska dhowro iskana ilaaliyo waxyaabaha khayaanada ama muxuuaha gacandhaafka ama sariqaadka bilmunaasaba waxaa mudan in la baraarujiyo xalay markaynu marayno qowlahu tacaala waclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusah waxaynu yidhi waa nakira fii siyaaqi shart sawaabkuna waa nakira fii siyaaqi اlihbaat cumuumkuna wuxuu ku jiraa maada kuma jiro min shayinta faslu waamara bitaxriiqi mataaci اlgaali wa darbih wuxuu nabigu ummadda amray bitaxriiqi mataaci اlgaali ninkii haaliga ahaa in wax khaaimay alhaali huwa alkhaa'in ninka haniimada wax ka qaatay waa iyadoon la qaybinin ama waxaday in la gubo alaabtiisa uu wato ayuu nabigu amray buu sheekhuu yidhi iyo wadarbi in la garaaco weliba la ciqaabo waxaraqahu waxaa kaloo gubay qaaliga mataacdiisa iyo alaabtiisa alkhaliifataani araashidaan abubakar iyo cumar buu u jeedaa bacdahu bacd arasuul sala allahu calayh ali wasalam sida ahlulxadiidku ay u badan yihiin ee axaadiista ku timid qaaliga in la gubo alaabtiisa ma sugno dacfi baa ku jira laakiin qadiyadaasi saxaabadaa ku dhaqmay abubakar iyo cumar iyo jamaaca min ataabiciin baa fatwoon jiray saxaabaduna waa ku dhaqmeen laakiin amar nabi maxamed oo sugan in qaaliga alaabtiisa la gubo ama la garaaco la shaabugo ma sugno camalu saxaaba laakiin sidaa ku yimid hada huwa sawaab min xay xagga hubuudka axaadiista faqiila waxaa la yidhi haadaa xadiidta sheegaysa in la guba alaabta khaa'inka ama la garaca asaguba mansuukhun waa la nasakhay bisaa'ir alaxaadiidi alatii dakartu axaadiida aynu soo sheegnay xalay maraynay dadkii badnaayeen wax khaa'imay ee nabigu yidhi naar bay ku jiraan qaybo uusan ku tukanin qaybo uu canaantay intuba wuxuu marka uu garaacay nabiguna ma lahayn wuxuu alaabtoodu gubayna ma uusan jirin axaadiidta marka hiya naasikha axaadiidta horee sheegaysa in la guba khaa'inka alaabtiisa ama la garaaco la jeedlana waa mansuukha sidaasaa la yidhi laakiin nasqigu wuxuu ku xidhan yahaa haddii in adilada hore ay sugnaato markuu tacaarud yimaado oo la jamcin waayo ayuu naskigu yimaadaa shardu naskhina hadda waa in labada daliilba ay sugan yihiin oo taqaabul xujatayn meeshay ka dhaco ta'ahurna uu jiro shuruudu naskhi waa in meeshii ku dhammaystiran tahay mana dhammaystiro oo axaadiidta sheegaysa taxriiqu mataaci ilghaali wa darbihi ma sugna sida raajixa fainahu lam yaji muusan imaanin ataxriiqu gubitaan la guba alaabta qaaliga iyo asagaba la garaaco fii shayin minha axaadiistii hore xal aynu soo marray ama la soo sheegay kuma jirin wa qiila waxaa la yidhi wa huwa sawaab qowlkan dambe ana fiican buu sheekhu leey ibnuqayim raxmat ullaahi tacaala calayh waxaa la yidhi in qaaliga alaabtiisa la gubana waa bannaanta asaguna in la garaacana waa bannaanta waxaa kaloo bannaan in la iska daayo oo intii loo dego farhaba laga qaado waana min baabi tacziiri min baabi اlxuduud allaazima ma aha ina haada waxaa la yidhi ina hada min baabi اtacziir xarqu mataaci اlghaali wa darbihi waa waxaa weeyaan min baabi tacziir ganaaxid waa ganaax iyo wاlcuqubaati اlmaaliya iyo ganaaxa maalka in lagu tacziro jirkaada lalxawiyo oo lagu garaaco lagu kooleeyo lagu xawdiyo waa laga yaaba alaabta gubideeduna waa min baab in lagugu ganaaxo xoolo ganka adiyo oogadaada la xanuujinaya ul ku dhacaysa marna waxaa weeye hantidii baa lagaa gubahaya oo maal baa laguu ganaaxahaya soomaalida way yaqaanaan waxay yaka u yaqaanaan majruur markay xilli colaad marahayaan ninka ka qayb qaadan waaya dagaalka iyo waardiyaha iyo howlahaas waa la yakeeya wax yaka la yihahdo waa maxay geela neefka hashaad u jeceshahay baa lagaa gowracahaya haddaad caawa waardiyaha qaban weydo ama meesha lagaga baahna aad ka soo bixi weydo qabiilka ku ganaaxaya waliba tacsiir cuquuba maaliya kugu samaynaya riti weyn oo koran ah ama hal dhaqaaqi ood jeceshahay baa la goynhaya raggaa loo qalahaya dib dambe u noqon mayse marka waa ganaax marka cuquuba maaliya wey baabuurtaad u aragtay meelaha khaldan la dhigo tigid baa loo geeyaa ganaaxoo lacag ah marka waa tacsiir bilcuquuba almaaliya taasayna dadku aad oga cararaan ruuxa in la garaaco asaga dhib loo geysto waxaa oga daran lixjeclada iyo xoolaha xoolaha sida looga cararahayo waa si la arkay ma ah marka culmo waxay leeyihiin iyagu axaadiiu naasikhi mansuuq midna ma aha waa laba masalo ninka raaliga in alaabtiisa la gubana waa banaantahay min baabi tacziir in la daayana waa banaan tahay cuqubaadka ama tacsiirka alraajicata u laabanaysa ila ijtihaadi alaima kolba aimada iyo mas-uuliyiinta siday maslaxa u arkaan bixasabi almaslaxa iyaga ku ijtihaadaya kolba siday dan u arkaan weeye maxaa yeeley fainahu suubanuhu xaraqa waa gubay mataaca alhaal ayuu gubay wataraka waana ka tagay isagu sheekh wuxuu qabaa adilada inay sugan tahay buu qabaa wa kadalika sidoo kale khulafaauhu min bacdihi khulafadii nebiga ka dambaysaybaa iyaguna qaaliga alaabtiisa gubi jiray marna dayn jiray wa nadiiru haada kan waxaa la mid a ah, oo la yaab ma laha wey in qaaliga maadaama ilan tacsiirtu laba qaab bay ku timaada ganaaxo waajibaad ka tagtay in lagugu ganaaxo ama muxuu ahay xaaraan aad ku dhacday iyo macsiyo laguu ganax labada unbaa keena tacsiirka ima tarku waajibin aw irtikaabi muxaramin labada qadiyuu ku yimaadaa marka tani waxay la mid tahay qatlu shaarib alkhamri khamrada ninka caba in la dulo fi اhaaliثati aw araabica marka afraad ama saddexaad hadduu ku noqdo waa shaabigu marka koobaad haddana maalin kalaa la keena isagoo dhacdhacayo khamraysan haddana waa la garaaci mar saddexaad baa la keenay waa la garaaci marka afraad in la dilo ayaa banaan tacsiiran loo dilo maxaa yeele waa xubin faasid ah waa waantoobi waayey xadkii waa ku joogsan waayey marka wuxuu u baahan yahay in aad loo edbiyo adduunkan la dhaafiyo suusan ummadda kale u aafaynin barur keliya baruro badan qurmisaan la marka xadiidkana waa sugan yahay sunanka iyo keyrkood baa soo sar xadiid sugan wey xadiidka sheegaya in shaaribulkhamrigu marka afraad ama shanaad ama saddexaad la dilo falaysa qatligan shaaribu lkhamrigu bixaddin xad waajiboo laasima ma aha walaa mansuuqin xugum laga tegoo la naskhayna ma aha wainamaa huwa waxaa weeye tacsiirun ganaaxid weeye tacallaqu ku xidhan biijtihaadi alimaami imaamka kolba siduu u arko hawshaasi marka wixii maslaxa loo arko waa mxuu aha waa shay furan weeyo imaamka ayay u khuduucaysaa asaga aragtidiisa iyo ninka amiirka ama qaadiga qadiyada xukumahaya cumaan ibn cafaan radi allahu tacaala canhu iyo saxaabadii la joogta waxay isku waafaqeen in masaaxiftii halkii masxif asagu uu soo reebay kadibna uu badiya mooye inta kale la gubo waa maal kitaab qur-aan la qoray oo dhammaystiran oo maal iyo kharash la geliyey gubay maadaama maslaxadu ay keenayso ummadda in eh, la yareeyo khilaafkeeda isku dhaceeda lana mideeyo oo hal kitaab iyo hal qiraa'a lagu mideeyo muxuu aha almusxaf idaa marka waa alaab la gubay limaslaxati اlmuslimiin waxaa ka mid ah abubakar wuxuu gubay bacd murtadiin khaalid ibn waliid buuna faray oo intuu laayay kadibna ayuu dab qabadsiiyey waxaa ka mid ah abi aalib radi allahu tacaala canhu fii khilaafati zanaadiqo raafido ahaa oo markaas ilaahay eyrkii mxuu aha cali ka dhigay inuu ilaah yahay oo macbuud yahay ka dhigay ayuu gubay culammada qaarkood waxay leeyihiin marka wuxuu u gubay waa ogaa nusuusta diidaysa in dadka la gube wuxuu u gubay min baabi tacziir iyo ganaax iyo in ummadda laga fiijiyo baktiga asaga ah lamaa ra'aytu اlmra amra munkaran dacawtu ajajtu naari wa dacawtu qumbara buui godad waaweyn buu intuu iyo ku guro gubay maxaa yeele markayba yidhaahdeen ilaah baa tahay hawla sugi kara ma ahbu waxaa ka mida ah hadda aynu marayno mataacu lhaali in gubo ayadna maa bitacziir wey waxaa ka mida ah shaaribu lkhamriga marka afraad ama shanaad in la dilo ama saddexaad min baabi tacziir weeye waxaa ka mida ah masaa'ilka saas ku yimid mancu lqaatili asalaba idaa asaa ilaa amiirihi cawf bnu maalik iyo nin kaloo markaa saxaabi ahaa iyo khaalid baa isqabtay ninbaa ninuu dilay hanti badan ka helay markaasuu khaalid wuxuu yidhi hantidan waa badan tahay soo celi qayb cawf bnu maalig oo marka saxaabadii soctay ahaa baa khaalid aad oola dagaalamay oo yidhi markaan nabiga u tagno waxaa kugu dhacwad arki doontaa nabigu wuxuu xukumay ninkii wax dila in ninkuu dilay furkiisi la siiya aduguna khaalidow haddaad amiir tahay maxaad ninkan ugu haysataa muxuu ahaaye alaabtan uu ninkan hurmusaan nin weyn oo wuxuu dila gaal ah oo dahab iyo fido ku raraa oo suuman watay oo boqor iyo dhaclo qabay oo gebigiisaba hanti guuraysa ahaa ayuu dilay nin miskiino asaguna wuxuu iska aseef sakaraada wato oon tawar badnayn saxaabigu marka hantidii baa la badatay khaalid markaasuu xoogou ka qaaday wax yar buu u celiyey inta kalena uu ka qaaday maslaxada muslimiinta ku bixiyey markii nabiga loo yid baa khaalid la dacweeyey dacwa dhiisha lagaga dhigay markaasuu nabigu uhi khaalidow maxaad oga qaada nabi allow xoolo badan bay la noqdeen u celi baa layidhi saxaabigu xoolihiisa si asaga iska markii nabigu xukumay ee saa loo istaagay ee wuxuu yihi si fiican makuu galay haddi cawf baa yidhi maxaan kugu samayso kuma ballanqaadin shalay markaynu soo soconnay inaan cashir ku siin doono nabi maxamed agtiisa kugu siin doona maxaa kugu dhacay nabi wuxuu hi kaalay maxaa jira maxaa amiirka loo fananhayaa oo loo xumaynhayaa nabi allow waxaa weeye horaan baan soo ballannayo inaan darsi siiyo baan ku soo ballanay marka fur baan abaalkii ogu shubay nabigu markaas waa kurlaaday wuxuu yidhi loo celi maayo tacsiiran adiga cawf maalig ah iyo saxaabiga ninka dila xoolaha badan qaadan lahaaba khalad baad samayseen amiirkii baad ku xadgudubteen waad bahdisheen saacadda lagaba xoolihii ninka kacawey yaan loo celinin idan ninkaana waa la tacsiiray waana xadiis wanaad garanaysaan waxaa ka mid a ah tacsiirka masaa'ilka ku yimid in nabigu sal l slam damaaciyo oo casmiyo weliba inuu gubo guryaha qolyaha ka harhaya salaat اljamaca waa atacziir ma aha xukm laazim ah ma aha waxaa ka mida in nabigu sal slam kama fi sunan abu daauud iyo keyrkiiba ku yimid in ninka waxada wuxuu xada u nisaab uusan gaarhaynin ama xirsumaal aan ka xadin in la ciqaabo oo xooluhu xadaan labanlaabkood laga qaado maalan wuxuu xaday waxaan dhannayn nisaabu mxu azakaa aan dhannay ayuu xaday hal dinaar wax dhan buu xaday wax ka yar buu xaday maxaa ujeedaa nisfu dinaar rubcu dinaar wax ka yar ama rubcu dirham wax ka yar buu xaday nisaab ma dhanno ama nisaab way dhannaydee meelaan xirsumo talin buu ka qaaday ama beertoo bannaan geed ku taallo wax ka goostay oon markaa yey iyo jariin la geynin iyo muxuu aha meel lagu karoorkii meesha lagu ururin jiray ama adhigoo foofay uu dhexda neef kala hadhay xas la galay idan hadduu xirsi maal uusan wax ka xadin wuxuu xaday nisaabu dhannayn sharcigu wuxuu xukumay xoolihii waxaday in laga daandhabo labanlaa toban shilin ma labaatan baa lagaaga dhigay boqol doolar waxaa lagaaga dhigay maalan laba boqol adigana waa lagu garaaci marka waa atacziir bilcuquuba almaaliya maca adarb wاnaka waxaa ka mid a ninka qarya daallada baadidii haddii baadi kuu timaado in la sheego oo ruuxa baadi raatanaya loo sheego haybaarin ama yahdinaya aan laga qarin hadduu tilmaantana la siiyo ayaa sharcigu xukumay ninka qarya ee xaska geliya kadibna lagu ogaada baadidii in asna la ciqaabo ayaa ku yimid axaadii bacdu ahlicilmina daciifiyaan badna ay taxsiiniyaan waxaa ka mid a ah maanicu zakaat almaqduuru ninka zakada diida laakiin laga xoog badan yahe gacanta lagu dhigo xadiidkii baas ibni xakiim baa caddeeyey inaa aakhiduuha wa shadra maali zakadii laga qaaday iyo xolihiisa kala badh geel buu lahaa afartan ah ama mxuu ah konton ama boqol ah bixin waayo warwareejiyey kadib baad la xisaabtan waa lagu ogaaday inuusan laba sano bixinin sanadna usan bixinin intaana u wareegsanhayay caamilkana u goynhayay kadib dhabbaa la siin geelan kala bar laga qaaday nus baa geela dham laga qaaday meeqad lahayd konton halaad labaataniy shan baa la kacaya zakadii kugu baaqatana waa lagaa qaaday inaa aakhiduuha wa shadra maali wa atacziir bicuquba maali xadiis saxiixa wey waxaa ka mid alaabta weelasha khamrada in la jeebiyo oo la dilaaciyo khamrada marka la xarimay macaljeerigaamihii ku jirtay ashuumihii iyo sibraarihii ku jirtaba la dooxay oo la jajabiyey dadka khamrada in laga fogayaa la doonahaya waxaa kamida dharyihii lagu kariyey hilibkii dameeraha ee ayagoo xalaalaha saxaabadu ay gowracdeen kadibna hilibka oo karaya la nasakhay oo la taxriimiyey nebigu wuxuu ihi macal dharyaha la jajabiyo kadib nabi allow dharyaha waan u baahannahaye intaan hilibka daadino oon carada ku guro maan xalano oon dhiryaha maydhno oon nijaasta iyo xaaraanta ka nadiifino oon dharyahan iyo dusuudana iska haysano nabigu wuxuu hi waa yahay yeela jajabinta hore iyo dharyaha in la riiqo oo la budaago waa xugum sharci oo bannaan in la daayo oo la xalana waa laba xugum istacaarudimahayan kilaahuma waa jaa-isaan sida raajixa naski ma jiro waxaa ka mid a <clears throat> cabdulahi bn camr bn caas baa nabiga maalin oo la yimi isagoo qaba maryo huruud la geliyey oo cusfur la geliyey raggana howlaha looma ogolo dumarka dhaqanka iska lahaa nabigu muxuu hi maradan maxay ahayd ma hooyadaabaa ku amarta inaad soo xidhato nabigu waa ku kulleeyey hooyada miyaa kuu sheegtay yaa kuu xidhay maradan nabi allow may iska soo xidhay masaasa gub baa le dhaafi waa riwaayo nabigu wuu amray in la gubo markaasuu soo gubay rawaad nabigu markuu canaantay u yidhi ha xidhani ina haadihi min hiyaabi alkufaari falaa talbasa asagaa intuu qaaday gubay nabigaa yidhi shalay maradii aad qabtay maalinka dambe xageed geysa nabi allow markaad dhibsatay canaantay dhegah iga raacday baa intaan qabtay islaantoo kibis dubaysa canjeero ayaan dabki geliyay mara intaan waan gubay nabig wuxuu hi adaan diiday maxaad haweenkaiyo gabdhaha u siin wada xidhaane riwaayada amra tilmaamaysa nabigu inuu gub yidhi baa la daliishanhayaa qolya waxay dhaheen waaqisataani waaqacataani mukhtalifataani walcilmu cind allah waxaa ka mid a hashay saarayd lacnaday ee intay hashu wada is intay tiri lacanak illaah buu nabigu yihi waa naaqa malcuune lama fuuli karo lama gaadsan karo hala sii daayo sabiilaha duurkay gashay meelay ku dambayseen lama yaqaan waxaa ka kan hadda aan marayna shaarib alkhamr waxaa ka mid a xarqu ninka mxuu ahaaye luuiga sida dumarka loogu tago ama aad khaniiska u taqaanaan in la gubo khaalid baa gubay biamri abi bakr sidiiq saxaabadii markay arkeen in mxuu ahaay sidii dumarka loogu tagahayo ayaa oo khaniisa ah, ayaa waxay yidhaahdeen maxaan samaynaa waa macsiyo aan soo marin xilliga nebi maxamedan maanan arag maxaanu tan ka samaynaa way ka shuureeyeen waxaa la yidhi qowmuluud ba hawshan lagu sheegay sida qowmuluud ha loo galo saxaaba waxay dhh intii guri dheer la saaro ha soo tuuro min shaahi dhagaxna ha laga dabageeyo qole waa intii god loo qoda dheer oo lagu rido dhagaxa lagu rusheeyo kadib dhagaxa lagu xabaalo sida jugta loogu hayo abubakr wuxuu hala gubo ninka intii la qabtoo la dilo kadibna dab hala qabadsiiyo hala gubo sida eyga loo gubi soomaalida qaarkeed cabdullahi bn zubayr fii khilaafati isaguna waa sameeyey luuti loo keenay faxaraqa waxaa kaloo sidaa ku dhaqmay hishaam bn cabdilmalik alumawi asna fii imaaratihi aw khilaafati asna waa gubay waxaa ka mid ah in cumar gubay dukaan uu nin khamr ku iibin jiray nin baa loo sheegay reer shaam ama reer ciraaq ahaa in dukaanka uu khamr hoos ugu iibiyo habeenkii dambe markuu amiirkiibuu la soo hadlay wuxuu ihi waaligii gobolka haystay intaad ogaato inaan ruux muslim meesha uusan ku jirin guriga oo cidla ah macal dukaanka waxa yaalla macal hantida habeen ma dab qabadsii waa la gubay guri ninkii khamr guri ku iibiye iyo dukaan dab baa laga qabadsiinhaya dib damba suusa ugu noqonin waxaa ka mid oo ah cumar sameeyey waa qadiyadda lixiyo tobnaad baynu marayna sacad bin waqaas ayaa fii imaaratihi u ciraaq amiirka ka ama kuufa uu amiirka ka ahaa ayuu ixtajaba can raciyati waa soo dacweeyey guriguu markaa harsan jiray ku dhuuman jiray ama uu ku yar hakan jiray buu cumar laga guba markaasaa laga gubay meeluu ku dhuntaba ha waaye shacabku xilligay doon ha heleen raciyadda laa yaxtajib waxaa ah in nabigu amray nin ku been abuurtay in la dilo waana la dilay ninbaa ku been abuurta nabiga oo yidhi gabadh uu jeclaan jiray oo jaahiligi loo diiday ayuu issoo banfarin waagi dambe reerkii buu soo martiyey markaasuu i gabadh heblaaye ah lay keeno maxaa jira anaaba qababa maxaa jira nebi maxamed baa igu soo wareejiyey oo nabigu wuxuu isoo amray wixii aanuidinka codsado inaan lay diidin nabi wuxuu meesha lagu arka lagu dila ninka asaga ah intaan saxaabadu gacanba saareen baa ilaahay baa dilay bahal baa qanine ama wadnaha lagu dhuftay kow lama hayo kaasi laakiin nabigu waxaan ka rabnaa inuu amray ninka in la dilo man kadaba calayhi in la dilayo tacsiiran aw muxuu ahaaye kufran calaa ra'yeyn kufra dadka qaba waxaa weeye ma badno rag yar baa qaba waxaa ka mid a qatlu daaciyati ila albidca hayr almukafira bidcada diinta muslimiinta aafaynaysa dhibaysa ama baabi'inaysa een gaalnimo gaadhsiisanayn haddii ruuxii fasaadkiisa loo ammaaro waayo in adduunka la dhaafiyo waxaa ka mid a ah qatluljaasuus dadka qaba inuusan gaal ahayn waxay qabaan in eh, mxuu aha maalig iyo ibnu xabiib iyo eh, cabdiraxmaan ibnu qaasim iyo rag badan waxay qabaan in la dilayo waxaa ka mid a ah madiine ninkii ugaarhsada ee shimbiraheeda iyo xayawaankeeda soo qabta in la furto wuxuu qaba laga furto waa dhab baa la siin diriiska iyo koorarka iyo qamiisu qabaa laga furan waa la sii daynayaa in yaroo cawrada ku asturtan baa loo day maxaa yeele sacad muqaas wakii ku sameeyey adoonkii wax gurahayay waxaa ka mid a ah duminta nabigu uu dumiyey ama gubay masud diraar labaatan iyo kow qise iyo ka badan baa qadiyada atacsiir bilcuquuba almaaliya ama atacsiir xataa biladraar albadaniya ku yimid masale mansuukhana ma aha sheekhu macnuhu tilmaamana waa sugan yahay faslu fii hadyi fi lasaara nabigu wuxuu baab yahay dhaqankii nabigu kula dhaqmi jiray muxuu ahay maxaabiista iyo dadka lasoo qabtay lagu qabta dagaalada wa kaana nabigu wuxuu ayaa yamunu eh, kii ku galladaysta calaa bacdin barkood inuu iska sii daayo isagoo waxba aan ka qaadanin oo madax furasho ka qaadanin oo maxaabiis muslimiin aan dhaafsan ayuu sii dayn jiray mararka qaarkood wayaqtulu bacdahum barkoodna waa layn jiray barhkooda dhibka badanna waa dili jiray wayufaadii bacdahum bilmaal barkoodna maal iyo madax furasho xoolo ayuu ka qaadan jiray wa bacdahum biasra muslimiin barkoodna muslimiin la qafaasho gacanta lagu hayuu kusoo furan jiray waqad facala dalika kullahu intaasoo dhan nabigu waa sameeyey bixasabi almaslaxa kolba siduu markaa u arkay inay wanaagsan tahay hadday maanta munaasab tahay in xaabis muslimiin lagu soo furto waynu ku soo furan hadday habboon tahay inaan xoola ka qaadano madax furasho xoola ka qaadano dhaqaalaha u baahannahay waanu ka qaadan haddaanu iska sii dayn fa imaa manan bacdu wa imaa fidaan weye waanu sii fafaada nabigu wuxuu madax furasho ka qaaday asaara badrin maxaabiistii bader bimaalin maal buuna ku firtay wa qaala wuxuuna yidhi low kaana almucimu cadiyi xayan hadduu waa nin reer bani nawfal wey bdmunaaf hadduu mucim cadiy ibnu nawfal uu yahay xayan noolaan lahaa uma kallamanii igala hadlo fii haaulaai natna waxaan u rahayeen maxaabiista gaalada mushrikiinta ah la taraktuhum waa oga tegi lahaa lah waan idan asaara badni sidaas lagu xukumay markii nabiga saxaabadu ka tashadeen kadibna nabigu go wuxuu qaatay in laga qata madax furasho wa habata calayhi waxaa ku soo hoobtay in nabiga sal slam soo weeraray fii sulx xudaybiya iyagoo makadushooda habeen baryey man niman sideetan ama toddobaatan inay ahayn lagu sheegayba wax isku dayeen saxaabada muslimiintu inay gaadaan habeen ay miraan ilaalo nabigu uu diro yaraydoo waardiye ahayd baa dhab siiso iswar ka qabatay oo ilaahay gacanta u gashay wahabaa calayhi waxaa kusoo hoobtay fii sulx xudaybiya nabiga soo hujuuma ku yimid amanuuna musalixuun muxuu ahaaye sideetan hubaysan ama la hubay musalauun ama musalixuun yuriiduuna doonahaya hiratahu nabiga degnaantiisa inay dagaan isagoo dagan oon ka warqabin ay weeraraan fa asarahu nabiga qafaalo soo qabtay uma mana calayhi markaasuu haddana iska sii daayay dhammaantood in la laayo iyo madax furasho laga qaato inta nabigu waa awooday laakiin warday iska taga buuri anagu waa awoodnaa inta inaan qabanno haddana inaan insii dayno waxba naguma aha warday iska tag nimanka marka waa iyaguna halkaasay ku baxeen huwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibadni makata min bacdi an afarakum aayadaasaa ku timid qolyaha la tilmaamahaya wey idan waa manigii baa hadda socda waxaa ka horeeyey alfidaa bimaal oo asaara badrin ah ayib iyo asagoo nabigu tilmaamay haddii mucim cadiy uu noolaan lahaa kadibna iisida u odhan lahaa waxaan maxaabiistae baktiga ah inuu nabigu u fasixi lahaa wa asara humaamata bna ahaal buu nabigu qafaalay oo soo qabtay saxaaba keenay sayida bani xaniifa ugaaskii reer bani xaniifa ah iyuu nabigu gacanta ku soo dhigay farabatahu markaasuu ku xidhay bisaariyati اlmasjidi masjidka tiirkiisiibuu ku xidhay uma aطlaqahu markaasuu sii daayey faaslama waagi dambe wakii loo baxsaday nin qiimo badan u noqday markaa quraysh samriyey ilaa ay nabiga ka baryeen in laga qabto umama laga qabto xadiikana waa sugeen fi saxi bukhaari waayri wastashaara asaxaaba saxaabadu nabigu la tashaday fii usaara badrin aw asaara badrin maxaabiistii beder wixii lagu samayn lahaa kala tashaday fa ashaara calayhi sidiiq maxaa yeele nabigu waajib bay ku ahay isagoo loo waxyoonayo oo waxyi ilaahay soo dejiyey waxyina uu hagahayo ayaa haddana waxaa la amray waa shaawarhum fi اlmri faidaa cazamta fatawakal calى allah wa amruhum shuuraa baynahum waa shay asaasi awey ah nabigu marka masaa'ilka aan naska lahayn ama ilaahay uusan xukumin een waxyiga ahayn waa kala tashan jira saxaabada hadday safar tahay hadday halgan tahay haddii maxaabiis la qabtay laga tashanay hadday maal tahay marka shuuru markaa nabigu wax ku wadi jiray faashaara calayhi sidiiq abubakar baa tilmaamo oo ku taliyey an yaahuda inuu ka qaado minhum min quraysh wa asaaraahum fidyata madax furasho takuunu noqota lahum lilmuslimiin quwatan awood iyo gacan u noqota iyo kaalmo calaa caduwihim cadowgooda wayuliqahum inuu sii daayo nabi allow nimankan sii daa hantina inooga qaad buuri markaas xoolaan u baahannahay hub baan u baahannahay muhaajiriin baan nahay faqri baaba'shay marka maanta waxaan ugu badannahay inaan xoole helo aaniyan waa tol iyo qaraaba nimanka inay islaamaan baa laga yaabaa ee ilaahayna uu ka beero caruur diinta qaadata idan nabigu taladii buu qaatay taladaasuu qaato wuxuu i lacala allaha ilaahay waxaa laga yaabaa an yahdiyahum inuu hanuuniyo nabi allow kuwaani toddobaatanka ah ila alislaami islaamka ku hanuunsho wa qaala cumaru cumar wuxuu i la wallah cumar baa asagu talo adag ku taliyey wuxuu hi wallaahi allaan ku dhaartay maa araa ma arko alladii talada ra'aa abubakar ra'yiga iyo talada u muuqatay abubakar anugu ma qabee ra'yi ka duwan baan qabaa cumarow maxaad qabtaa walaakin araa waxaan qabaa buui an tumakinana inaad gacanta nabi allow noo gelisa nimankan maxaabiista ah oo fa nadriba aanu guro acnaaqa luqumahooda iyo qoorahooda inaan nimankan ay go-aan ayaa nabi allow jeclahay buuhi maxaa yeeley fa inna haaulaa'i nimankan maxaabiistae gacanta ku jira a'imatu lkufri waa gaalnimada ugaasideedii weeye waa nimankii gaalnimada hogaaminayey ee maamuusahayey ee ummadda ku lugooyey iyo wa sanaadiiduha jamcu sindiid waa ugaas sindiidku waa ninka akhyaarka waaska awey idan waxaa kaloo saa ku taliyay cbdulahi bn rawaxa baa saasaa ku taliyey oo abubakr cumar wuxuu ku daray nebi allow abubakar waxaad u dhiibtaa wixii reer bani tayma u dhiib hallaya asagu anugu wixii reer bani cadi igu soo wareeji nin walba cali waxaad u dhiibtaa caqiil bin abi aalib walaalkii wey caqiil iyo ku wareeji oon weli aan islaamin caqiil iyo dadka noocaasee reer bani haashim oo dhan u dhiib hallaayaan marka xamse iyo nimanka muslimiinta halaya wixii reer bani haashim reer bani cabdinaaf cumaan wixii reer bani cabdishaah u dhiib nin walba in adeerka ha gowraco maxay u dan waxaan oga dan ilaahay waxaan rabaa inuu ogaado qalbiga ayaga inaan gaalo kala go-anay ilmaadeerba aan noqono ahalba ha noqdeen hooyada iyo aabbahayba ha dhaleen annaga gaalo inaan collownay oon diin rabbi ku kala tagna rabbi ilaa u ogaado nimankan ha go-een buuri sun aan waraabinay faraha ka qaad nabi abubakr warkiisana u kaadi bur cabdillah waxaad maxaad qabtaa nabi alla waxaan qabaa bur intaad noo soo kaxayso waadiyaashan waaweynee midayna dul mara waadiga u geeda badan u xaaba badan intaan la kor tagno oo ayaga aan ku guro oon meel iskugu keenno inaan xaaba ka buuxinno oo saan qoryo xaaba oogu wadna kadibna aan shidno aaban gubni waarkoodaba maba seef xataa ma buu nimanka intii maka looga soo tegey oo nabiga ay soo fiijiyeen haddana madiine oga daba yimid ee inay dilaan doonahayeen ma astaay nabi allow seeful waan gubaynaa waadigan waa dilcaqiiqa weyn ii dhexgeyba nimankaan warkooda lagu kala bixee nabigu abubakr cumar iyo cabdullahi rawax halkaasay mareen ayagu waa in la gubo abubakar iyo saxaabo kana dhan kalay mareen nabigu wuxuu ihi ilaahay subxaana wa tacala addoomihiisa waxaa ka mid a ah, addoommo qalbigooda u adkayn xataa tasiira kalxadiid qalbigaada intuu diinta ku adkeeyo qalbigooda bir noqonaya sida cumar iyo cabdulai rawaaxa qolyana ilaahay qalbigoodaa jilcina xadiis buu gelin xataa tasiira ka laban sida caanahoo kale ka abibakar iyo raggi la halmaala nabigu waa ammaanay kadib wuxuu ihi abubakar wuxuu shabahaa iyo ragga kumid ah ibrahim iyo ciise bay shabaheen cumar iyo cabdulaahi rawaaxana nabi muuse iyo nabi nuux bay shabaheen rabbi laa tir cala dma alkaafiriin iyo rabbana dmis calى amwaalihim washdud calى quluubihim falaa yuminuu xata yaraw alcadaab alaliim nabi muuse kaana shadiida fi amr اllah nuuxna kaana shadiid idan ashidaةu waa maxmuuda fi makaaniha wاlraxmaةu maxmuudaة fi makaaniha laakiin haddaad naxariista meelay lahayn aad dhigto ama adkaanta iyo kakanaanta meelaysan lahayn aad qotomiso waa ceeb iyo baaba iyo burbur wey waa in la kala fahmo hawsha waa in aad loo fahmo meeshan shidada oga baahannahay walyajiduu fiikum hilda wey qaatu ladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum hilda idan waa in jaahid ilkufaara wاlmunaafiqiina waqlud calayhim nabi allow adkow baa leeyahay waa inaad kakanaato meelaha ay baashu leedahay waa in baashu ay naxariistu kaa tagta weeye naxariista waxaan u jeednaa dacfiga iyo liidnaanta amaa wixii xuduud sharci a ah leh iyadaa iska naxariisa gaalka in la jihaado oo birta laga asla waa naxariis wma arslnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin bay culmadu ka niqaasheen aayaddan ma caam maxfuud aha mise waa makhsuus nabigu ummad adduunko dhan naxariis buu u yahay baa layidhi haddaba gaalada aan ku jahadaynan baabi'inayno sidee baan naxariis oogu nahay baa lais weydiiyey culmadu waxay leeyihiin caam maxfuuda bay aayaddu takhsiisna ma gelin bicitu bisayfi bayna dayey iyo wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin isma diidahayaa maxayse isu diidaynin gaalku inuu sii jiro sideetan uu gaalnimo ku gaadho cadaabkiibay kusii kordhin asagoo afartan jir inaan dilaa u dhanta ilaan toddobaatan sano iyo sideetan sanaa fuuli lahayn shan iyo toban jir asagoo inaan adduunka dhaafina u dhaantay intuu boqol gaalnimo ku gaarhi lahaa lianna waxaa weeye cadaabka ninka labaatan sana gaalnimo ku gaadhay iyo ninka sideetan ku gaadhay ku caraysta isku cadaab ma ah ma tahay mise ma ah ayb ayagoo lawada naari oy naarta ku waarahayaan haddana isku cadaab ma aha marka nabigu naxariis weeye mulaqa lijamiic albashariya nabigu marka waa ammaanay mowqifkii abubakar iyo saxaabadii ku raacayna waa ammaanay mowqifkii cumar iyo ay qaateen keyrkiina waa ammaanay lakiin isagu waxaa la qumanaatay ra'yiga abubakar ayib <clears throat> lama dhihi naxariislaa waa tahay waxaa la yidhi nabi nuuxii muusa shabahday ilahay adoomihiisa waxaa kamid a ah, qolyo qalbiga intuu adkeeyo xaqa uu ku adkayn ma aha inaad baail ku adkaatay aq inaad ku adkata laga hadlaya xilliga weliba marka zamanu la marahayo muxuu aha alfitan waa in noqda nin adag oo soo jeeda weyrax baa loo baahan yahay abubakar markuu la dagaalamaya murtadiintii maanic zakaa wuxuu ihi dabar baan ku laynhayaa seeto hadday diidaan waan laynhaya ma aha hal inay diidaan oy bixin waayeen zakadii ninkii ceesaanta mareegta lagu xidhlaa bixin waaye oo rtiga dabarkiisi bixin waayo oo hasha hogaankeeda dhiibi waayo waa dilhaya shay walba siduu nabigu ku ogaa waa inuu noqdo wallaahi low manacuunii ciqaalan kaanuu yuaduunahu ilaa rasuuli اllahi laqaataltum calaa mancihi yani laabudda min ashidda fii huna riddaa timid iyo gaalnimo iyo diinta oo laga tago iyo nabi maxamed wuxuu ogaa oo la burburiyo iyo ariiqo oo laga baxo waa in awood dadka lagu socyo ariiqa asaga nin walba waa in weygiisa u qabsado nabigu muxuu ku ogaa ummad nabada oo hal imaam le oo ilaahay wada caabudaysa oo sakada bixisa oo islaam ah qolyaa waxay dhahan annagu waa tukanaynaa waan soomaynaa waan salaadaynaa waan xajinaynaa laakiin sakada bixin mayno masaas ahaa iga warsuga aniga iga warsug waa kala baxay ilaa cumaroo adkaa uu ku dacwooday nimanka u tartiibi kuwan kale gaalada waaweyn ee diintaba ka baxay aynu ku mashquulle nimankan soonka iyo salaadi iyo xajka ogol xaggana aan nala dagaalayni inaga daa tأlf الnaas ya aba bakr wuxuu i maada ata'alafhum calىa xadiiثi muftarى maxaan ku ta'alufi ma been iyo bakti baan ka dhaadhiciyaa diin baan ogu ninki diina seef baa taqaanabu ayb waa lagu kala baxay alimaam abu isxaaq الshaaطibi fi اlاctisaam fii qadiyaةi abi bakr aslaani cadiimaan buu leeyahy laba asal baa ku jira asalka koobaad waa in marka diinta laga baydho xadka laga baxo ama wuxuu nabigu ogaa lagu tunto aan inaba la miirsanin ilaa shay kasta lagu soo celiyay meeshuu lahaa abubakar baa sidaa yeelaybu anoo taagan bui diinta xos ka dhimi maayo shay kasta halkiisii baan ku celin waraa kasta meeshada ku laabato kitaabka in laysku qasoo la laba lama ogolo waraa kasta meeshada ku dhegto nabigu muxuu ka ogaa ummad ilaahay taqaan oo kulligeed muslimiina shanta arkaan ka adag wada socota shay kasta ilaa uu ku laabto xataa yacuuda kullu fiqaari ilaa mawdicihi xabaddaa socon bur abubakar idan laabudda min iqaamat اdiin marka ay fitanku yimaadaan asalka labaad waxaa weyaan haafanhaaf aan ku samareeyo siba sibay dhaantaa kala fadhi ka ron looma baahnaba absaaq shaaطibi mar haddii diinta laga baxo ama murtadiin yimaadaan ama mushrikiin waa in dadka dhammaan muwaxidiin lagu soo celiyo dhammaan waa inay diinta u hogaansamaan wax loo aabayeelina ma jiro xataa yaquuma اdiin calaa ususi maxamed sal slm asalka labaad muslimiintu markay rabaan inay diinta meesheeda ku celiyaan shay walbaba asalkiisu celiyaan kharashkaay meesha ku bixinayaan nafta ku baxaysa maalka ku baxaya ragga leeanaya culammada dhammaanaysa guryaha burburi la danayn mahayo abuisxaaq shaaibi sidaa darteed dagaalihii nabi maxamed uu qaaday intuu noola khilaala saddex iyo sano ama toban sano dagaalku nabigu waday wax ku dhow rag ka badan baa kaga leeda abubakar saxaabadu agay ku dhamaadeen xuruub ridda ku dhamaadeen asxaabu rasuulilah iyo ansaar waxay ku leedeen xuruubu ridda la ictibaarin maayo ilaa laga baqay in xaafi qur-aanka yaqaanaba la waayo oo cumar ka qayli oo xudayfe ka qayliye maxaa yeele waa dhammaan hayaan xuruubu ridda raggay naga qabaan iyo saxaabaday naga qabaan xuruubu ridda jihaadka nagama qaadanin idan fii sabiili iqaamati اdiin waxa xoolee ku baxahaya ragga ku leeanaya culummada maqaawiirta mujaahidiinta la danin lannahu maxaa yeele waxaan rabnaa in diinta aan ku ciyaala ususiha wa usuuliha wa arkaaniha awsha inaad loo fahmo wey haddii aad tiraa laakiin baawo muxaadarada gaalnima usi maraynaa sida qolyihii ogaadeen ee ku gaalooba jibjaba u xarooday waa muslimiintada lag inaan muxaadareeyo oon bismi illaahi in alxamda dhaho yaan u gaaloobi bay yidhaahdeen yaan u gaaloobaynaa oon dastuur iyo daaquudka etoobiya aan u qabanaynaa wamaca daalika aan jawaasiis iyo sirdoon u noqonayna hadda qolyihii loo tababaray inay gaalada sirdoon mxuu ahaye baaraan siraheeda oy dabaymihii qooli ay la socdaan ooy xarkooda furfuraan oy laayaan hadda etoobiya u shaqeeyaan muslimiintayna laayaan oo qolyihii ogaadeen baan ujeedaa ee u xaaraday etoobiya koodu u weynaa godaybuu intuu istaagaybuu guri laba dabaq u arkay markaasuu caku wadanka wuu dhismi lahaaye annagun baa hortaagnayn ilma adeeree ila soo habaara buu ninkii qori damba qaada gacanta inu alla gooyo waa waa ninka u ee lagu lahaa waxaa lagu furay jaamaca islaamiya lamberkow ninka la qoray buu ahaa lagu leeyahy halkaasu hadda taagan guri taagan tiirar ayuu wuxuu leeyahay annagaa waddanka cako iyo cako axmaar ama nin murtada u dhisay ayuu ku wareegeysanaya axmaar baana dhisay baa lagu leey adigu wakaasa halkaasay maraysaa waa allahuma ini acuudu bika min alxawri bacd alkown waa inilaab inilaab wey waa alrujuuc ila alcaqibayn raadkoodii bay dib u qaadeen raadkoodii bay dib u qaadeen ay ka yimaadeen waa inkaar weeye musiibo haddaan usuusha diinta la fahmin waa dhibintiisa la eg wey fahawiya wuxuu jeclaaday rasuululahi rasuulka ilaahi maa qaala abubakr nabigu wuxuu jeclaaday abubakar hawshiisii buu jeclaaday oo ah nimanka inaan la laynin la daayo inay hanuunaan baa laga yaabaa xoogaan laga qaato walam yahwa nabigu ma jeclaanin maa qaala cumaru cumar ra'yiguu ku taliyey falamaa kaana min alhadi berritoo kale markii la gaadhay aqbala cumaru cumar baa soo qaabilay faidaa rasuulullah cumar baa nabi maxamed soo aaday oo gurigii soo aaday faidaa rasuulullahi yabki nabiga ooyibu ku soo baxay huwa nabigu waa abubakr abubakr nabi maxamed oo miraadahaya oo baroranhaya u yimid faqaala yaa rasuul allah min ayi shayin tabki nabi allow maxaad la ooyo maxaa jiroo soo kordhay anta waa saaxibuka adiga saaxiibka abubakar fain wajadtu bukaa'an haddaan oohin iyo sabab lagu ooyo aan arko bakaytu waa idinla miraadi buuhi wain lam ajid haddaan heli waayo oo naftu taageeri weydana bukaa'an heli waayo tabaakaytu libukaa'ikuma sabab lagu ooyo bannaanka yaalla haddaan helan waan idinku waayo waan iska keena waan iska keeni buui saa idin waafaqo ayib oo idinka idinku daydo ila waxaad la ogeysaan baaba culays eh tabaakaytu waan isooyin buy libukaa'ikum faqaala rasuul abki waxaan u ooyayaa liladii midkii carada labandhig carada uu bandhigay calaya asxaabuka arrinka ii bandhigaan saaxiibadaa ay ku taliyeen culayskii ka yimid baan ka ooyahayaa waa maxay min akhdi mulfida furashaday qaateen baa laygu canaantay ilaahay wuxuu rabay in nimanka ay leedaan maxaa yeel waa dagaalka koobadan gaala isku aragnay in naxariisa inuu rabbi naga dareemo ma rabin inaan lagu bahaloobo oo nimankaa la laayo sida cumar u sheega la guro oo unuunka loo guduya ama sida cabdulaahi uu sheegay god inta lagu guro la gubo buu rabbi doonahayay laakiin qadihiis waa iraadadii diiniga ahayd aliraada asharciya sidaas w ama aliraada alkowniya waa sida ay martay hawsha ayib ile farqi baa udhexeeya <clears throat> ilaahay wuxuu diiniyan doonahay inuusan dhicin baa laga yaabaa laakiin ilaahay wuxuu doonayay iraadatan wa kownan wa qadaran laabudda an yaqaca waa inuu sidiisa u dhaco aliraada oo bimacnaa mashiicada looga jeedo alkowniya ayadoo laabudda tii dhacdo maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun ilaahay fircoon inuu islaam doonaya diinan abulahab inuu islaam waa doonaya diinan abujahl inuu islaam waa doonaya diinan wa sharcan laakiin ilaahay wuxuu ogaa inuusan islaamaynin oo uusan qaadanaynin baa meel ku qoran qadoan wa qadaran waa la ogyahay marka ilaahay subxaanahu wa tacala iraada diiniya sharciya wuxuu rabay nimanka inay leedaan amaa qadaaan wa qadaran wuxuu xukum inaan laynin oy baxsadaan barkood islaamo dayfidiina laga qaato marka tii laga hadlay abkii liladii carada calaya asxaabuka min akhdim اlfidaa maxaa yeele qad curida waxaa bandhigay calaya dushayda cadaabuhum in la cadaabo min hadi shajara geedkan agteenna ah meel ka dhow baa cadaabka soo gaaray maxaa yeele ilahay ka imanaya maxaad u qaateen baa la yidhi muxuu ahaayey fid u qaate maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra xataa yudkhila fi lard turiiduuna carad اdunya wallahu yuriidu اlaakhirata wallah cazun xakiim lama ogolaa la yidhi ayib wallahu caliimun xakiim y aad ahay mise cazizun xakiim ba aad ahay laabud ah, meeshan ciza laga rabaa ayib almihim ilaahay wuxuu yihi nabi maxamed iyo ambiyadoo munaasabama aha maxaabiis qabtaan inay fidyo qaataan oo adduunya milacsadaan ayagoon gaalada aan si fiican u jilcin yuqina xataa yubaaliquu fi اlqatli wاtashriid iyo nimanka in la laayo ay go-aan mayadaaba la gaadhayba xataa tadaca alarba wasaaraha hawshu waa inay nimanku bislaadaan ilaa ay si fiican nimanku u jilcaan u kaadiya lefidyaha sanaadiidu quraysh waa imat اlkufri wey nimanku waa inay go-aan saasaa laga rabay laakiin ma noqon laqad curida calaya cadaabuhum adnaa min hadihi shajara geedkan wax ka dhow buu noo soo gaadhay cadaabkii maxaa yeelay dadka ku taliyey culamada qaarkood eh, imaamku u sharxi doona wuxuu leeyahay way ijtihaadeen saxaabadu l culamad waliba way ijtihaadeen nabiguna ijtihaad ba hawsha ku sameeyey maxaa laiskugu cadaabahayaa waxaa laiskugu cadaaba baa leeyahay ijtihaadka eh, asagoo cadaab ka iman mahaye fidyada raggaa in badan ku taliyey oo saxaabada badankeed ahaa fidyada ku taliyey yaa in badanoo ka mida ah waxay rabeen xoogow adduunyay doonayey waxba ninkan dilkisa xunoo taray magaalo waa jabeene xoogow lacag baan rabnaa macnaha kaleba maysan miicsanin turiiduuna carad dunya buu ilahay tilmaamay oo aayadda cadaysay dad baa waminkum man yuriid dunya minkum man yurid minkum yurid alaakhira idan dad marka carad iyo bedbedh adduunyo doonayey oon arrimaha diinba aan danaynaynin baa meesha soo galay cadaabku marka nimankaasu khuseeyey doonayey muxuu ahaay carad dunya cadaabku maadaama bacdu nnaas ay muteen haddana fitnada bacdu naas ay la yimaadaan takuunu caama waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa nabi maxamed abubakar iyo qalbisamada wada ee mukhlisiinta ahaa waxaa loo cadaabi lahaa weeye nimanka adduunyada doonayay dambigay galeen saasay hawsha ku socotaa maaha ijtihaad in laisku cadaabahayo la dadaalay ma aha wa anzal allahu taala wuxuu soo dejiyey maa kaana linabiyi nabi maa yanbaqii linabiyin wey nabi uma haboono an yakuun lahu asra in ay maxaabis u ahaato oo maxaabis meel intuu ku xidha fidya uu ka qaato xataa yuhkina fi lardi ay xataa filardi ay filqitaal wey ilaa uu gaalada dagaal ku simo oo baasha uu ballaadiyo oo lagu kala tago oo nimanka uu dhaawaco ifqaanku waa eh, ah, mubaalaga eh, fi ljarax wey walqatli walqitaali waljihaad awshan joojiya waqad takalama annaasu dadku waxay ka hadleen fii ayi ra'yayni kaana aswaba ibnu qayim wuxuu rabaa haddee in abubakr ra'yigiisa uu xoojiyo raxmat ullaahi tacaala calayh laakiin daahir quraan waa diidan yahay daahir qur'aan waa diidan yahay abubakr inuu waafaqay qadاء اllahi waqadari u waafaqay iyo nihaayaة اlmaطaaf xukunka sharciga u waafaqay keeni mayso ra-iisu inuu rajaxan yahay daahirka aayadda iyo waciidka iyo nasku wuxuu xoojinayaa ra'ya cumar oon maca wayna ku caday laakiin ibnu qayim wuxuu isku dahayaa inuu awilo oo kii fato abubakr marnaba aan laga xoog badnaanin buu doorahaya raxmat ullahi tacala caleyh waqad takalama annaasu dadku waxay ka hadleen fii ayi ra'yayni kaana labada talo teebaa qiimo badnayd oo saxnayd taladii abubakr uu ku taliyey iyo tii cumar farajaxa طaa'ifatun kooxay waxay u xoojisay qowla cumar bay xoojiyeen lihada alxadiid xadiidka hadda aynu maraynay dheeraadii saxiix muslim ku yimid iyo axmed iyo ku yimid eed ee nabigu uu yidhi waa lee cadaadi gaadhay taladii aad ku talisee ee fidyadii aan qaadanay ee ahaa cadaabkii laga ratibay baa halkan laii soo gaadhsiiyey ilahay baa noo dambi dhaafay oo noo naxariistay waa waa laiscadaabi gaadhay xadiikaasay u daliishadeen aayaduna waa ku cadaayade xadiidka iyo aayaddu macnaha abubakar cumar bay oojinaa cafwa xoojinaya wa rajaxa طaa'ifatun kooxna waxay xoojisay qowla abibakar bay xoojisay maxay ku xoojiyeen daliil ma laha ray abibakar daliil ma laha ijtihaad buu ahaa ay ku khaldameen laakiin nihaayat almaaaf waaga dambe waxaa la jideeyey gaalka marba hadii la qabto laga adkaado in la sii daayo mani lagu sameeyo in la dilo in fidya laga qaato intuba ilahay baa xukumkaa dambe u waafaqay bay qoli ku xoojiyeen qoli waxay ku xoojiyeen muxuu ahaayey waafaqu waafaqay alamr alkowni alqadari iyo qadii ilaahay listiqraai اlamri calayh amarkii baa waagi dambe ku sugnaaday in maxaabiista fidya laga qaadan karo ama la dili karo ama la dayn karo oo lagu manaysan karo galad iyo gacan loo geyso laska basidayn karo iyo wa muwaafaqatihi waafaqu waafaqe abubakr ra'yigiisu alkitaab lowlaa kitaaba min allahi sabaqa lamasakum fii akhadtum cadaabun cadiim idan lowlaa kitaaba min lahi sabaqa kitaabkaas muran badan baa ka jiro waa cafwullaahi ilaahay muslimka intuu ijtihaada khaldama in la iska hormartay qole waxay dheen ma ahe waa ilaahay subxaanahu bannayntuu banneeyey khanaa'imta ifida idiin banneeyey ayib marka maanicba hadduusan jiri lahayn muqtado wuxuu ah in la cadaabo cadaabka ninka ka badbado horaanba waa cumar iyo raggiiyo ku taliyo wey marka aayaddu aakhir iyo awalba iyo xadiidkii aynu soo marra waxay xoojinayaan ra'yi cumar waman waafaqahu nabiguna waa sallimay qadiyadda ayadaa laakiin ibnu qayim isagu waa fadlinhayaa bal fiiri siduu yidhahda hadda sheekhu wmuwaafaqati اkitaab aladii sabqa min allah waa maxay biixlaali dalika banaynta la baneeyey midkaa fidyada lahum lilmuslimiin iyo haniimada intuba ila muwaafaqatihi ra'yiga abubakaroo waafaqay araxmata naxariis alatii naxariistaas halabat اlhadba ilaahay naxariistiisii oo ka qaalib noqotay cadhadiisa ayuu waafaqay ayib sidoo kale waxaa lagu shabahay abubakar iyo raggii la halmaay ibraahim iyo ciisa ibraahimna waxaa la ogyahay in nuux iyo iyo mxuu ahay muuse buu ka fadli badan yahay halkaasuu sheekhu la aadahaya walitashbiihi nabiy waxaaba ku fiin laha abubakar iyo cumar abubakar oo fadli badna waxba omahay nuux iyo la-aadiyo muuse iyo haddii hawshu ay saa tahay hadda aaraabaan qiimeynay fadliga daatada lama qiimeynayni ra'yi baa la qiimeynaya haddaan ambiye baa la aadin abubakar iyo cumar bitifaaqi lmuslimin waxaa fadli badan abubakar marka eh, waa in wax loo ururiyo wey ra'yi abubakar walatashbiihi nabiy nabiga ku shabahay lahu liabibakr fii dalika taladii uu bixiye naxariistiisii iyo danqashadiisii biibraahim wa ciisa uu ku shabahay iyo wa tashbiihihi nabiga shabiiduu shabahay licumara binuuxi wa muusa uu ku shabahay xadiitana waa sugan yihiin nabiguna ku shabahay axmed baa soo saaray iyo ibn abi shaybe iyo ayalis iyo aimo badan waana xadiis sugan weeye iyo walixusuuli khayr اlcaiim iyo khayr weyn oo ka dhashay aladii khayrkaasoo xasala ku hirgalay biislaami akari ulaaika asra maxaabiistii badankeed waa islaame waagi dambe nin markuu noqdo islaama waxaa ka mid ah khaalid walaalkiibaa ka mid ah oo markuu laabtay isagoo soo islaamay ee sii daayeyba nin aan islaamin waa ku yaraa rag yar mooyeen oo leday ama gaalnimo ku dhintay mooyeen inti badan waa islaami marka cumar abubakr wuxuu ku taliyey nimankan xoolaa laga qaato oonu xoolaha kaalmaysano aaniya laga warsugo waa islaami doona insha allahu tacaala ilahay baa waa khayr ka keeni doone iyo walikuruuji man kharaja min aslaami almuslimiin iyo mxuu ah walikuruuji man bixiddu uu soo baxay man kharaja ruuxu soo baxay min aslaamiya dhalashadii taranka ka yimid warase iyo farc baa ka yimid islaamay oo min almuslimiin iyo walixusuuli quwa awood hirgelideed alatii awooddaas xasalad u xasishay u hirgashay lilmuslimiin bilfidaa bisabi lfidaa awlaadoodii baa ilaahay muslimiin ka dhigay ayagii badankood baa islaamay xoolaanu ka hel aanu ku awoodaysanay idan waxyaaba badan baa meeshii ka yimid walimuwaafaqati rasuulilaahi liabibakr awala iyo nabigu marka hore waafaqay abubakr ra'yiga ku raacay markii dambena cumar waafaqay iyo limuwaafaqati illaahi ilaaha waafaqay lahu aakhiran xayu istaqara almru calaa ra'yihi iyo ilaaha waafaqay cumaroo ilaahay waafaqay baa fiican la yihahdo wadaada waxay leeyihiin cumar baa alla waafaqay ilahay cumar ma waafaqin waxay le meesha xoogo waxaa ku jira ixtiraam daro waxba macna looma baahno waa ninka caalimka markuu cabirahayo xaqiiqa meesha jirto ku tilmaandareensi tacdiimka ijlaalka waa masalo kale ilo muwaafaqat illaahi ilaahay waafaqidiisa aakhira marka dambe u waafaqay yuu waafaqahaya abubakar buu waafaqay xayثu istaqara اlmru calىa ra'yihi ila waagi dambe ilaahay waa baneeyey khanaaimtii fidyadii buu alla baneeyey horaanna ra'yiga waxaa ku taliyey abubakar baa ku taliyey ilaahina aakhiran buu baneeyey ayb idan waa muwaafaqat اllahi labi bakr cumar yaana ku dhihi xayu istaqara اlamru arinku maadaama uu ku sugnaaday weeye calaa ra'yihi amr waa alamr اsharci alxukm sharci baa loo jeedaa waxaa kaloo xoojinaya walikamaali nadr sidiiq intuba haddii la ururiyo aayadda xadikaas ku fuuqsanhayo inta uu sheekhu tiriyo dhanba aayadda iyo xadiidka ku filan ayb hadii ra'yiga abubakar u wanaagsanaa oo qadiyo mucayana la qiimeynaya abubakar inuu cumar fiican yahay muran ma laha ibraahimna ambiyada inuu ka fadli badan yahay nabi maxamed mooyeen muran ma laha nabi maxamed asigii wiilkiisana waa la tartansiiya culama qata ibraahim baa fadli badan ilaaqan culumada nabigaa fadli badan ilaaqan bay qabaan taa dambaana loo badan yahay masaailka masaail kale laakiin qadiyada mucayanka nimankan miyaa la layn mise fidya laga qaadan qur wuxuu xoojiyey ra'yiga cumar nabiguna wuxuu xoojiyey ra'yigii cumar taasi marka cafiga ilaahay dambe iyo naxariistiisa iyo ilaahay faragodku noo faragod waa masalo kale ayib marka qadiyada waa iska cadda walikamaali nadri sidiiq iyo sidiiq mxuu ah ra'yigiisoo mxuu aha dhammaystiran oo buuxa fainahu ra'aa wuxuu arkay awalanba oo horaanba u dareemay maa yastaqiru calayhi xukmu llahi aakhira dib wixii ka dhacahayey buu horaanba gartay wey fiir horaanba ku gartay ayib marka maadaama saad u fiiriyo qaadiyadii uu ku taliyey aakhiran ba hawsha iman lahayd waxaw rayigiisa dhammaystiranoo buuxabuu sheequle fainahu ra'aa wuxuu e, ra'iyo arkay maa shay buu arkay yastaqiru uu ku sugnaan doono caleyhi dushiisa xukmullahi aakhiran marka u dambaysaba waallaba wuxuu xoojiyey abubakar jaanib araxmati dhanka naxariistuu xoojiye oo isagu u qalibay calaa jaanib alcuquuba nimanka in la ciqaabo ilaahay jaanibka cuquubaduu rabay sharcan wa diinan markaas ayada ah in naxariisteed ay ka qaayb noqotay muxuu ahaayey cadhadiisa hadda lagama niqaashahayo laakiin qadiyadan mucayanka goobtan marka la taagnaa raggan toddobaatanka xukma ku aaday ee rabbi uu jeclaa wuxuu ahaa inay leedaan ayib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu diinan u doonaya waa jecel yahay laakiin wuxuu u doonaya kownan waqadaran inuu jeclaan waa dhici kartaa inuusan jeclan waa dhici karta isma laazimaan almaxabatu waxay laasimtaa aliraada adiiniya sharciya laakiin ma laasimto aliraada alkowniya alqadariya mxuaha alqadaa'iya <clears throat> qaaluu waxay dhaheen markaa nimankan dambe ra'yigan qaba sheekhu maadaama uusan kala rajixin haddana waxaad arkaysaa maadaama u qiil bixiyey ra'yiga abubakar aada u waday adilo badan iyo macaani badanna uu muujiyey inuu markaa xoojina ra'yiga abubakar laakiin naska wuxuu ku cadiyay ra'yiga cumar qaaluu waxay dhahan qolyahan dambe ee xoojiya ra'yiga abubakar wa amaa bukaau nabiy nabigu muxuu la ooyey hadday talada abubakar ficinay nabigu muxuu la ilmiyo la baroortay abubakarna ogu daray cumarna bakaa libukaaihima maxaa keenay ayib haddaan khayr ku habsanay iyo wanaag ku habsanay oon fiicannahay ammaan baaban leenahay inaan mashcaradne maxaaba keenay muxuu ahaayey ooyinta maxaa keenay وأmا bكاء النaبiي فإنma kاna رaحmaة لنuزuل الcadاaب لmaن أrاada bdalika cرض الduنيا waxay dhaheen marka oohintu ma ahayn nabigu cadaab asaga ku dhici lahaa ama abubakr ku dhici lahaa uu nabigu ka ooyey wuxuu nabigu ka ooye ka danqaday muslimiintii doonaya xoguu adduunyada buu nabigu u danqaday inamaa bakaa لcadاabi man caرضa عalayhi الduنيا dadkii adduunya doonka ee nabiga u bandhigay in fidya la qaato iyagoo adduunya ku doonayo oo xogow shilimaha danaynaya oo daraahimta iyo dinaarka madax furashada danaynaya dadka noocaas ahaa een wax badan fahansanayn cadaabka ku dhicilaabuu nabigu ku oy halkaasay u awileen fa inamaa kaana raxmatan linusuuli اlcadaab nabigu meeshuu fadhiibu geedkana laii soo gaadhsiiyeybuu nabigu asagaa iska hadlay yo abubakar buu ka hadlay geed halkan u dhow buu nabigu tilmaamay cadaabki intii la soo kaxeeyey baa geedkan cumar laga soo dhaweeyey marka waxba nimanka meelaha joogayala aadire hawsha hawl culus weeye oo waxaa la odhan karaa waxaa weye hawsha sababkeedana waxaa iska lahaa nimankii adduunya doonka ahaa nabi maxamed iyo abubakarna wuxuu ku gaari lahaa haddiiba uu dhaco in lagu camimo wixii mxuu ahaaye fidne dhacda idaa nazla ilbalaa cama aalixa wa saalix xadiika ibn cumar fi saxi buhaari waayri ida naزlt ilbalaa tacumu saalixa ama bukaa nabiyi fainamaa kaana raxmatan danqasho ee naxariis uu nabigu ka danqaday linusuul cadaabka soo degidiisa liman uu soo degi laha araada doonay bidaalika fidya qaadashada carad adunya addunya babirka ninka doonayay een maslaxadiineed aan eegaynin een dan islaam fiirinayne fiirsaday uun shilimaha asagu u helay dadkaasa la cadaabi laha walam yurid daalika cadaabka nabiga olamuusan jeedin rasuullah walam yurid dalika ilahay olmusan jeedin wey marka rasuulullah walaa abubakr iyo abubakr midnaba ayib wain araadahu rabbi hadduu ola jeedo cadaabka mxuu ahaayey wain araadahu cafwan walam yurid dalika waxa wey carad dunya baanu jeeda cafwan walam yurid dalika carada dunyaga mausan doonin rasuul lah abubakr abubakr nabiguba addunya ma aysan doonaynin waxay ra'yigaa u qaateen nadaran limaslaxati اlmuslimiin wain araadahu haba doona bacdu saxaaba falfitnatu cadaabku kaanat tacumu ummadda wada gaari lahayd wtaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa wey walaa tusiibu mana asiibteen man araada daalika khaas si gooni ah fitnadii iyo cadaabkii yimidna ninkii adduunya doonkaa kumaysan ekaysanteene waxay gaari lahayd oy ku baahi lahayd dadkii meesha wada joogoo dhanba sidaas wey nabi allow min alcadaab wafiina adika umu salma an nahlaku wfiina asaalixuun nacam idaa kahura khabah nabi allow ma anagoo muslixiin iyo muwaaxidiin nagu jiraa biyaa nala rogo nala cadaabi nabigu wuxuu ahaa hadday xumaantu badato oo fasaadku bato oo diindaradu badato intii suubanayd iyo intii wanaagsanayd iyo intii xumayd waa laisla cadaabhaya waa laisla rogi hadhowna uma yubcauuna calaa niyaatihim sidaas wey la kala sooci maayo jeeshkii duulaya kacbada ilaahay nabigu wuxuu inoo shegay in laisla goynhayo kulligood awalka iyo aakhirka dhexda waa la isla hagalaagahaya fiihim waxaa ku jira man laysa minhum waxaa ku jira nin xalay la baryey oo isagoo socoto ahaa yidhi bal nimankan ciidankan jeeshka meesha degan iskala bari berina ka kalla waxaa ku jira nin xoogow suuq ku dhexwato bacadlaah oo ah xoogo wax ka caddaysanaya oo asagoo aan shuqulba ku lahayn kii bacadlaha xoogow bacda wata ee buskudka wata iyo biyaha laga iibsanaya ee kii martidii soo dabraacay iyo kii ay soo qasbeen ee lasoo dirqiyey iyo gaaladii mujrimiinteed kulli ilahay waa sa rogahaya hadhowna nin walba niyadiisa ilahay baa garan waa la kala sooci marka waxaa weye ilaahay subxaana wa tacala isla jebinaya waa dhaqankaasbaa waa qaacida kuliya saa dartee imaam maalik xadilka wuxuu ka qaatay asagu haddii lagu soo galo qolyo guri ku khamraynhaya iyo nin la fadhi asagoo sheekeynaya gabayga tirinhaya oo heesta tirinhaya sheekaynaya beriba waxaa dhacayda ku haya nimanna way cabhayaan waa saaran yihin baash ninna waa sheekaynhaya ninna waa iska fadhiyaa xisbada usoo dhabbaa la siiyey wuxuu anu waan iskala fadhiya maanan cabayn waa la garaacaya waa la shaabogi sideetan baas dhufcdada loo gelinaya maxaa ku fadhiisiiyey man kaara sawaada qowmin fahuwa minhum qaacidasoo ka qaatay qolyo ninkii badiya waa ka yahay khayrka haddii meel cashar lagu hayo ama muxaadaro ay ka socotaan wanaa ka socdo ninka iska soo fadhiistay asagoo wax gaadahaye ee gabadh meesha joogta gaadahaya oo raba inuu aggaas ka raaco ama nin kale oo xoogow shilima haysto meesha fadhiya doonayo inuu hadhow ku dhowee warayo caawa ma loojka iga bixi dan kale usoo fadhiistay khayrkaas ha gaadhi qowmun laa yashqaa jaliisuhum wey haddaad xumaan meesha u timid niman xumaan haya aad timid la fadhiisata xumaantaad ku baab niman khayr hay daad u timid khayrkaad ku baab nin walba ninku la fadhiisto ku baab yahay almaru maca man axaba sidaas wey hawshu qaacidada guud bay qaataan <clears throat> wadaadda waxay daceen inay kala qaadaan alcuquuba alsharciya iyo alcuquuba alkowniya waxay dhaheen ilaahi subxaana wa tacaala cuquubta kowniga qadariga abaaraha iyo masaa'ibka dhibaatooyinka iyo cudurada iyo addoomahoo la rogo oo dhulka la gooyo iyo sayxa lagu sii taasa dadka wada gaadha oo laakiin markaan innagu xuduudda oofinayno ama aan shaabkhamrigooda aan shaabogayno alcuquuba alsharciya ninkii sameeyey keliya ku gaabsanaysaa xaafidka ra'yigaa tilmaamay cayni baa radiyay faaxsana waajaad waa runtii lanna alcuquuba alsharciya waa juz min alcuquuba alkowniya alqadariya labadu waa xukmaani min xukm illaah kana waa xugum ilahi kana waa xugum ilaahay walaa farqa baynahuma ninka faariq sheegi laabudda min daliil marka waa halkaasuu la maray midda kale min baab waxaa weya min baab alwlaa weeye waa qiyaas fii macna asli wx loo odhan jiray weliba bal waa ka daran yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kala sooci kara adoonka dembiga ku dhacayna og midka iska fadhiyeyna og en shuqul ku lahayn allihii kala sockrabaan kala soco oo isku jabiyey ilah wuxuu awoodaa in maanta nairobi uu rogo laakiin inta dembiilayaasha bas u baabi'iyo inta kale iska soo istaagaan sidii muxuu ahay hindiya m indunesia ah qoomkii intii la rogay masaajid laga soo reebay reer dhan baa intii la rogo diyaaradu waa dhawey dhacday baa ilmo yaro lix bilood dhalan keliya ka badbaaday asagoo ku dhex jira mxuu ahaay dambiishiis buu meel iska yaalla dadka o dhan waa dhammaadeen diyarda waa rogmatay nafar kama soo hadhin xataa lafoodii lama arag waa riqmeen ilmo yar baa meesha cagabidlaynhaya naada ku haya keligii wuu iska yaallaa ilaahay baa badbaadiyey ilahay wuxuu awoodaa in inta mudnibi inta keliya uu cardadwaha ka dhigo inta kalena uusan saa loo agmarin allihii taa awooday baan kala soocin isla jabiyey kor i hoos waa laisku celiyey hadhown waa la kala soocahaya allaha awooda aakhare inuu kala soco hadda suma kala sooci karo idan allah baan saa yeeli annagu markuu masaakiin oo muslimiina oon kala garanaynin ka dembigaha iyo midka aan dembiga lahayn mar hadday isku meel joogeen waa israacinayna annagaaba warkanaga jooji wey waan isku xukumayna taa macnaheedu ma aha hawl kasta laisku jabiya laakiin waxaa weeye mararka qaarkood way keenaysaa hawsha iyada <clears throat> kamaa husima dembigii marka qolyihii adduunya doonkahaa ay galeen cadaabka ka yimid baa ummadda wada gaari lahaa wey gabagabada waa intaas kamaa huzima alcaskaru ciidanka sidii loo jabiyey yowma xunayn maalinkii xunayn biqowli axadihim raj min aansaar anas baa ka sheekeeyey eh, mxuu ahaa raj mina min alansaar ayaa markuu arkay labayo toban kunoo ciidanoo socota ciidan intaa buuligii muuse aragadi kun iyo saddexdoo kun iyo buu arki jira nabi wata iyo sagaal koo boqol iyo labayo kun oo socotu arko saxaaba oo duuban oo wada labisan toban kun oo weerar ahayd ee laba kun oo maka ka raacday markaasuu wxooguu cujbaa galay uu la yaabay markaasuu lan naliba alyawma min qila lan nuqlaba alyawma min qila cafwan wuxuui maanta kolley yaraan looga adkaan maayo si kastoona looga adkaa maanta yaraan iyo tira yari maanta lagu jebin maayo waxaana uu bannaanku yaalla labiiyo toban kunoo saa u socoto arkay oo dhulka qaadila ayaa hadee labiiyo toban kunoo fardooley oo gaadi saaran labaatan kun bay noqon labaatan kun bay ka badan hayaan marka uu la yaab <clears throat> marka tib xadiikaas marka waxaa soo saaray abari fi taariikhihi iyo <clears throat> fi tafsiirihi wakadalika e, alimaam اbayhaqi fi اdala'il min ariiq arabiic bn anas wacalaqahu اbukhaari fi صaxiixih <clears throat> ayuu ku keenaa inuu sugan yahay bay bacdu ahlicilmi maraabanna waa daciifiyaan xadiidka la nuqlab alyowma min qila wabicjaabi karatihim ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين lagu kala tegay wuxuu ihi anas saan u lahayn buui maanta meeshaad martaanna waad riiqi doontaan ya waxaan u kala icnay say shimir u kala yaacaan wax nagu dhacay nebi maxamed iyo in yar oo ayagu haddaan dhaqaaqin mooyeen intaan dadka waa dhunnay buui si loogu qawlyahay loogu mxuu ahay cabaas baa dhawaaqay la waday waa la soo noqday hasiima ku dhacday dembigay galeen baa laga goynaya inaad ismahadisa ma aha inaad cajabisa ma aha ilaahay baa awood leh hasiime allah haya nasr allah keena waxaan waa asbaab la timid ciidanka badan inaad soo kuustay iyo awoodaadan iyo intan waa waxaad la timid asbaaba laakiin wama nasru ilaa min cindi illaah guushuu ilaahay bay ku xidhan tahay allah isku xidh weligaa murqahaada iyo fedhoweynankaada iyo gantaallahaad kicinaysa ha aamini waa asbaab yar weeye eerba laga dhigi karaa abraha soo kiciyey maroodi soo kiciyey shimbira lagu fasaxay dayran abaabiil tarmihim bixijaarati min sijiil waa lagu kala tegay hawshan waxaa waa asbaab maadiya waa juزء اlcila weeye ee ma aha alcila alkaamila taama ma aha ilaahay mashiiadiisa awoodiisa wax ku xidhan yihiin marka weligaa addoon haddaad tahay muslim ah waa inaad adugu wax ismoodin oodan ismahadinin ood ilaahay u reebto hawshan ayada u dayso wa biicjaabi karatihim baa lagu halaagay كما هزم العسكر يوم xuنaين بqول أحadهم لن نغلب اليوم من قلة وبإعjاaب mahadinta ismahadiyeen karatin banaanshahooda ismahadiyeen baa lagu halaagay lman duulkii cajabatu ay cajab gelisa karada oo minhu min mslimiin kami kulligood maysan ahayn jamaca min aصxaabay ahaayeen waaxid min alansaar buu ahaa ayb in yar bay ahaayeen fatxu maka raggi labada kun bay ahaayeen bacd الnaas bay kulligood maysan ahayn nabi maxamed iyo saxaabadii raggii lasoo tarbiyeeyey ee si fiican loo soo carbiyey hawshaan ma aysan gelin rag gala hawsha dambiga ay markaas dad khaasa galeen baa saxaabado dhan loo jabiyey ilaa nabigu uu sigto halis galay ayib boqol waxaan ka dhanin baa nabiga kusoo hadhay boqol waxaan dhanay oo adeerkii cabaas yahay oo sufyaan abu sufyaan ibn xaarim cabdimudalib ka mid yahay oo asagu qubayla fatxi makaba soo islaamay biqaliil ayib intuu nabigu soo socdo ka hor yimidba rag yaroo reer bani eh, cabdilmualib reer bani haashim ah iyo ansaar aan badnayn iyo abubakar iyo cumar ah o dhan bay hadhay dad yar cabaas baa kusoo hadhay oo nabiga waardeynay rag kale waa jabeen markaasuu nabigu u qayliyey oo yidhi ya asxaab albaqara ya asxaab asamura nabigu wuxuu ha loo qayliyo nabi allows maxaan u dhawaaqnaa qaybiyaa la yidhi habarwacashada waa in la habarwacdee ansaar soo ma aha waxaad tirahdaan ya waxaad ku tirahdaan ya asxaaba suurati albaqara war nimanka baqara akhrin jiray yaqaanayo maanta mawxaadka ina carartaan waa soo xufaadi o dhan ba quraadi iyo xufaadi baa soo majiray waa la waday markaas haddana nabig wuxuu hi waxaa tiran yaa bani xaaris bn khasraj ansaar baa sabar wacatay waa qoyska u laandheeraysnaa way soo laabteen cabaas markaan dhowrkoo dhawaaqay baan arkayba iyagoo kulligu soo noqday dhammaan raggi oo kun nin laba kun saddex kun toban kunba way soo noqdeen waxaad moodaa buui sidii lo weyraxday neef lo ilmihiisu ku noqday oo laga cabaadiyey oo kale isu soo majeereen buui halkii baad gaadhay cabaasna ooma baahnayn microfoon halkanuu ka dhawaaqahaya waxaad ka maqlaysa hidaayad ka dhegaysanaysa u kala tegahaya aad cudheer buu ahaa marka habarwacashadu waxaa weya waa la kala baxaya asxaab samurana waa xudaybiya raggi beecda kaga hadlahaya geedkii ay beecda ku galeen allaa yafiru baycat almowt bay ku galeen kayfa yafiruuna min almowt waa loo diiday ya asxaab samura geedkii hebel ahaa nimankii ballanta ku galaa kun iyo lix boqol ba sooma jirta asxaab albaqara la yidhi kulligood baa soo noqday ansaar baa loo dhawaaqay way soo laabeen markaasuu dadaalka kululaaday fooda la isgeliye nabigaa iyagoo nimba nin saaran yahay oy gaaladina fooda la isgeliyey alaana xamya waisbu nabigu waa dhaadanhaya hadduu dagaalku kullaaday dagaalku hadduu kullaadaybu nabigu waa culays kuba hayso ayib ana nabiyullah kadib buu taagan yahay ana ibn cabdimualib waa faanahaya nabi baan ahay nabigu dhiigga waa la soco hadda nabinimada buu nabigu sheegay dhiigna waa daadinhaya aad miskeenaysaa wadaad baa tihiin dhiigga iska daaya bay kuleeyihin soomaaliya wadaaddaa tihiin dhiigga dhiigga daaya maxaan dhahnaa maxaad ka nabi maxamed baa dhig daadanhayo daad ku dhaadanhaya ana nabiy laa kadib ana ibn cabdmualib nabi baan ahay buu leeyahay nabigu waana daadanhaya in la daadiyo waa min anubuwa bucudtu bisayfi bayna yaday saaca waa nooc nabi nabinihiisa kamida ah, waa diintu la yimid weeye wadaaduhu waa inay dhiigga daadiyaan laakiin dhiigga waxay daadinhayaan ilaahay u amra in la daadiyo mataymisan maa midkuu yidhi hala daayna weydaynhayaan xarbun liman xaaraba alislaam wa silmun liman saalama alislaam islaamka ninkii nabadgeliya inay nabadgeliyaan weeye ninkii nabadgelin waay waa inay mowdku ka adeego wixii ma aha sidii laydiin wada masaajinta laydinku ururiyey yaa layidhi eh, reerka mxuu aha reerka qardhaasa u gooya tufyi taxayl ku dhaqa muxuu ahay haweenka faraqooda shilama ka furta magan allah magan rasuul waxaasa laydinku soo ururiyey ragl xisaabtankii iyo siyaasadii iyo loolantik o dhan iyo hawlihii oo dhanna waxaa loo dayay caamo fajistayaal nimaanaan si loo jiista aqoonin nimaan aqoona xaaskiisu qaabku mxuu ahaay ufurla ama qabi lahaa qaabkay xaydku oga qabiysama ataa ooma sheegi karo cumar baa wuxuu ku eedeeyey wiilkiisa cabdullahi bn cumar kaana min aclami asaxaabati wa fuqaa'ihim wa min qudama islaam buu ahaa ayib qudama muslimiin buu ku jiray wa maca daalika maalinkii khaliifada shuurada ka dhigahayey yaa li cumarow cabdullaahi nagu daro ragga shuurada ah nala maamulahay islaamka intaana ka magacaabeyna khaliif ku dar xilka muslimiinta u dhiibi maayo nin garan waa islaantiis u furlaab cumar cabdulahi bu raba inuu ku reebo cabdulahi hadda kahor wuxuu fura gabadh uu xaasu qabiba iyadoo xaaida furay iyadoo dhiig qabtuu furay cumar baa nabigu u sheegay nabig wuxuu soo ceshado gabadha markay daahir noqoto dhiigga uu ka go-o u galmoonin ha furo wuxuu yihi hadda ka horba ninkii xaaskiisii suu u furi lahaa garan waayey talada muslimiinta u dhiibi maayo wuuna ogaa in rag badan oo kamida uu la aqoon yahay ama ka aqoon badan yahay wuu ogaa laakiin wuxuu diidan yahay go-aan wuxuu qaatay qoysku ka dhashay nin kamid uu saxiib hada min cadlihi wa insaafi intuu tobankii dhow toban iyo eh, mxuu ah lixdii bilood ee uu khaliifka ahaa weligii nin reer beni caddi xil onuusan dhibin hal nin buu u dhibay waa xil lix bilood kadibna wax ka casilay oo saxaabadu qaarkood ku cadaadiyeen oo ilma adeer ahaayeen baydhe iska daada hawsha annagaa rabna noo magacaw u dhib xilka ayuu ku qanciye markuu lixbad hayo uu casilay maxaa jiraa layidhi reer bani cadiy dhib anaa ugu filan buuri mas-uuliyadii xil iyo dhib la qada anaa ugu filan kuweena maanta joogana nin walba markuu meel qabtay ilmaadeertii soo ururi eedadii baa dhashan muxuu aha habaryartay yaa muxuu ahaayey nin walaalihiin buu yaa qabi jiray kanna muxuu ahaa aabbahay baa hadda ka hor muxuu ahaayey ammaanay soo ururi qabiil dhan ilmaadeertii meesha ku urursan haya waa wax dhibkiina haysta wey dhibkeeda haysta eex iyo bakti baynu ku wareegeysanayna intaynu baashaa ku soconno waxba inoo maayo almihim waxaan oga jeedaa dembigii yaraa ee bacdulmuslimiin ay galeen baa saxaabadii badankeed loo jabiyey ilaahay inkastuu marka ilahay nasri uu keenay uma anzala allahu sakiinata ay timid fawuzima aljeyshu ciidankii baa la jabshay bidalika ay bilicjaab wa biqowli axadihim lan nuqlaba alyowm min qila fitnatan imtixaanid fitnatan jaribid iyo mixnatan imtixaanid wanablowkum bihayr bishari alkhayr fitna wayna yurjacuun wey waa lagu imtixaanahaya waa laga fiirinhaya marbaa hazima lagu imtixaani waa nagaba daaya waxaan ma wada karee mehebel baan ku jabnay oo mehebel baan ku jabna oo kanay noqotay idagaba daaya taa gaadhaysa waa lagu imtixaanahaya in adkaystaa la doon noqoto ayib sida taymurlankii baa lagaa raba asagoo mooryaana oo xaaraami aho meelaha wadooyinka fadhiista ayaa habeenba asagoo dhalinyaro ai intuu bood furay aiga raba inuu kaxaysto yaa ninka aiga intu ku toosay buu toogtay halkaa xagashuu leeb kala helay fallaadh markaasuu naafoobay asagoo markuu mooryaan wuxuu dhihi jiray aakhir khaliif baan noqon doonaa madaxweyne baqdaad ilaa niyu dirhiman xukumi doona ba odhan jiray waa mooryaan wankaas lagu qosli jiray adugu ma igu qoslisa meel igu qor kii ku qosla meel buu ku qoran jiray waa mooryaan la soco hadda mid buu ku yidhi aduu markaan madaxweyne noqdo maxaan kaa dhigaa wanan waxba iga dhigana kala wadi buur shaydaan baa tahay innagaa mooryaan gaajaba naftana haysaa gormaan maxwii noqonaynaa innagaa mooryaannimo ku shaqayso bidhac baanu nahay midba wuxuu yihi adigu waxaad iga ii dhibtaa gobol weyn ii dhiib meel buu ku qortay waraaqu iska wada jabka sharaya <laughs> waa mooryaan maaligii dambaa yay iyo waxay same dhabajiifnimay sameeyeen markaasaa intii ciidan lagu baxshay yaa kulligood la asagaa wuxuu ku baxsaday fara cadado god buu galay asaga keligii baa god galay ciidanka baa dhaafa waa la arki waay ila tiis baan gelin go-aan wuxuu qaatay marka mar dambe inuusan u noqonin mooryaannimo haddii ciidanko dhan la dhameeyey asaguna ilaahay baxshay wuxuu go-aan qaatay inuusan mar dambe dhabo fadhiisan isagoo godka ku jira wuxuu arkay quraanjo godka intay ka soo baxdo rabta inay ka baxdo derbiga fuulays way soo dhacdaa wuu fiiriyey haddana way fuushaa markay u dhowdahay fiidda inay iridka gaadho way soo dhacdaa lix iyo toban goor markay isku dayday quraanjada inay baxdo ile derbiga fuulaysa oy soo dhacay markii todoonada baxday wuxuu ihi alleelahay matanaad ka liidataa marka ciidan laba ba asaas qur-aantaaba intay lix iyo toban kor soo dhacdayba haddana isku daydaysay u wadayna kaba baxday godkii hawshaan rag waa jiray ciidan danbuu amaamuday xaraamiyiin mooryaal kala diyaariyey burcad su u waday wuxuu qabsaday dimishqa ilaa wuxuu ka talinaya dal jaynuhu xataa weerar waaga dambe nimanka indha yartaaba intuu galayba eber ka dhigay waagi dambe waxaa loo bixiyey uh, aaaquut aaaquut alkhaariji asafaad maxaa tahay ana melig baan sallat allahu cala muluki aawaaqiit aljawara buu jiray anu waxaana boqor loogu talagalay boqor kastoo kibir inaan samriyo keliya intaasaa laysoo daray odhan jiray wuu baabi'in jiray intaasoo boqor boqol iyo labaatan boqor buu dilay gacantiisa ku dilay boqol iyo labaatan boqor oo gaal islaamba lu baabashay dowladda islaamka iyada ka jirtay mxuu ahay ciraaq korkeeda ilaa iraan turkiya ilaa mxuu ahay hindiya gaari jirta isagaa baabiyo dumiye musiibuu ahaa kaana yusali leyl min qiyaam isagoo acrajo naafaya jamaaca ma gafi jirin salaada iyo soonka iyo xajka waa diyaar wax kasta wadanku asagu haysto culummadaa joogta masaajidda camiran xijaabka waa beled islaami ah ninku arkana waa dilhaya ninkii ka hor yimaada waa dili gaal iyo islam qaadi maayo ciidankiisu muslimiin ee gaal iskugu jira yuhuud nasaaro muslimiin nin walba kiisa ha caabudo kala socda laakiin meesha idin daragala buu leeyahy meesha idin daragala ninkii geli waayo adduunka aakhira u diraya musiibu ahaa dagaalka isaga geli jiray marka waxaa wey waloo waa la imtixaanaya fitna durba inaad habsato lama jeedo ninkan mujrimkaaba intaasoo sane intuu waxwaday waagidan ummadda qabsaday waxaa weeye ninku waxaa la doonayaa in haziima iyo haziimatayn iyo bacd alhazaa'im inaysan ku naafinin la kafto mxuu ahay iftaan la doonaya muslimiintu maanta ugu rajo badan yihiin maxaa yeelay wadaadduhu waxaa noogu dambeysay oynu soo gaadhnay muxuu ahaaye inaynu maalin geeri jirto loo yeedho waxooga fidi iyo arbacuun iyo kaadikasidayn iyo axan iyo loogu yeedho mooye aan ciidan kale iyo hawl kale aan lagu dayaynin ilaa la yidhi wadaad meel nabada dan oguma jirto maxay dan ugu jirtaa meel laga dhinto geeriya muxua geesaasku ka taagan yahay haddii meesha laga dhintay xoogu yaasimu ka akriyey qulwallow ka akriyey bunkaa looga dubi xoogu cambulaa looga karin hawshu nabad wey laakiin meel nabad ay ka jirto wadaad waxba ka heli maayo ilaa kii reer galbeed uu yidhi haddaan culumay cadla cuniyo cashir mooyeen ciidan kaa dayo ceeb anaa falay buuri culumay sidiinuma ah cadla cuno waa neef mxuu aha inta ladiin loogo birta isla dhacdaa ood cadka jiidaan iyo caano laydin siiyo mooye iyo cashar bixisaan mooyeen haddaan ciidan iyo kaalaya reer karara iyo kaalaya sahmiya iyo kaalaya bermada iyo kaalaya geela dhacsha iyo howlaha laydinku iman maayo ceebta waana idinka ma dhibku waa aniga maxaa yeelay hawl aan laydinku talagelin baabaan idinku yeedhay halkaasi baashu gaadhay marka waa la sugay hadda wadaadihii halkaas ahaa ee haamishka dacda yaalay ba hadda waxay marayaan muslimiinta inay hogaamiyaan ma maaha mooriyaan wadaaddaa samriyey faara qabiil iyo mxuu ahaay fajistayaal wadaaddaa samriyey anaa muxuu ahaay janal hebel fajiste hebel lagu kala teg wiil yaroo madax duubanoo af duuban baa samriye lagu kala teg hawsha ayada ma tamsa marka hadda waxaan maraynaa qimadii mas-uuliyaddii iyo hogaankii ummadda inaan la wareegnaan maraynaa hadday cilmi tahay hadday aqoon tahay hadday rag iska dhicin tahay hadday tahay la halgamo hadday tahay la ciidamo caamada iyo qolyihii caamada lugon jiray wadaaddow dhiigga maad iska daysaan baadda oo idinku horaan maxa u dayn weydeen midage dhiigga laisku siraayo muxuu ahaa annagu dhiiggii ilaah yidhi halla daadsan daadinaaye idinku mid ilaah yidhi halla daaya daadin jirteen wa maca daalika saasaa laydinku taageersanaa oo ninka diinka wataaba dini jirteen oo kii ilaahay baa sidan yidhi baad ciidqabiri jirteen dulmigiinii markii ilaahay baabiiyo oo islaam keenay baad hartaa inaad ummadda ku durtaan dhiigga maad daysaan dhiiggaad ku haliilaysaan dhiigga waa in lagu haliilo maxaa yeelay hadduu yahay kii waajibka in lada in lagu haliilo wey wuxuu yidhi alimaam shekhu islam ibn taymiya qawaaciddiisa waxaa ka mid a bimacnaaha in aada iyo aada la iskaga ilaaliya alwarc albaarid fi dimaai alatii amara allahu biiraaqatiha dhiigga ilaahay uu amray in la daadiyo warac baarida looma baano waa la daadin bijur'atin wa shajaca lagu daadin dhiiggii ilaahay yaan la daadinina bitawiilin faasid lagu dhaalin maayo laabudda inaan ka degtona bitawiilin faasidin oon sal lahayn inaan ku daadinna waa iska ilaalinayna warac baaridoo beenbeeno iska keenkeen oon sal lahaynna dhiig ilaahiyo daadiya lagu dayn maayo dhexdhexaadkeena ku soconayna hawsha iyada ah mid baa odhanaysa war waxaad yeeshaa dadkan gaali islaam baa haye islaamka soo raac ma anugu dhexdhexaad baan ahay maxaad dhexdhexaad ka tahay anugu dhexdhexaad baan ahay idinkan idin taageeri maayo kuwana taageeri maayo war haddaad islaamka taageerin waxaa wey xaalkaadu halis wey haddaad gaalka taageerta waad gaaloobi waa inaad raacdo maxaa isku qasaya fariiqu fi اljannati wa fariiqu fi saciir waa la kala baxay liyamiiza allahu اlkhabiia min aلطayib wakadalika nufasilu اlaayaati walitastabiina sabiil اlmujrimiin wakadalika nufasilu اlaayaati walacalahum yarjicuun waa kala baxa wey kitaab faslnaahu calىa cilmi huda waraxma idan ilaahay aqoon iyo cilmi ulaan kitaabka la kala saaray xag iyo xag in loo kala baxo wey war waxaan banaanku yaalaay waa ku sida maan dhexdhexaad baana maxaa dhexdhexaada magaaliyo islaam baad adhexaysan wax udhexeeya asxaab acraaf baa udhexeeya asxaab acraaf ba adduun ku noqonaysa hawsha adaa laskaga ilaaliyo fitnatan baa ilahay saa u yeelay oo saxaabada loo jabiyey wa mixnatan jirribid la firinhayo iimaankooda iyo dembigay galeena laga dahirahayo uma staqara almru taladu waxay ku sugnaatay marka dambe cala anasri ilahay inuu gargaaray iyo wadafri guulayn wallahu aclam wasta'danahu alansaaru halkaa inoo joogo insha allahu tacaala